الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه naxwu khalaqa allaahu asamaawaat wa in kunna ulaati xamlin wa ama alkasra kasradu fatakuunu waxay noqon calaamatan calaamad iyo astaan ayay noqon linasbi nasbaha ayayna u noqon fii jamci lmu'anath asaalim jamac mu'anahu saalim dhexdiisay ugu noqon wuxuu cashirkeennu ka bilaabanayaa bogga lixdanaad ee nasbaha dhexdiisa waa amal kasra haddaba kasruhu calaamad calaamatu nasba'a ah buu noqon fatxaha ayuuna wakiil ka yahay waxyaabaha jamaca mu'anahu saalim loo yaqaan iyo waxa mulxaqa u ah oo dhan jamac mu'anahu saalim waxaynu ogeyn in magacaa rag badani ay saluugeen jamac mu'anahu saalim ay yidhaahdeen waxa ka haboon maa jumica bialifin wataa'in taa'in masiidatayn adigu almuhim jamacan waxaan loo kala qaadaynin inuu mu'anaf yahay sida muslimaatin oo kale iyo inuu mudaker yahay sida xamaamaatin oo kale xamaamaadna waa mudaker muslimaadna waa mu'anaf waxaa kaloo jamacan aan loo kala qaadaynin inay salimad binyatulwaaxid mufradka in qaab dhismeedkiisu uu badbaaday sida labadaa tusaale muslimaad iyo xamaamaad oo kale iyo inuuna badbaadinuu tagsiir ku dhacay sida sajadaad oo kale sajdatun oo sujuudda ah marka jamacan laga keenayo sajda jiimka reeban waa la kordhigayaa markaasaa alif iyo ta' lagu darayaa waxaa loogu dhawaaqi sajdatun sajadaatun baa loogu dhawaaqi sajadaatun ayaa loogu dhawaaqaya hadaba jamacan waxyaabaha mulxaqa looga dhigayna waa waxa suuradiisa ku yimid ee sida jamacan la icraabayo oo kale la icraabi doono kaana mulxaq baa loo yaqaanaa jamacan alifka iyo ta'da ku gebagabooda waxaa loo qiyaastaa shan meelood shan meelood ayaa jamacani uu qiyaas noqonaya waa jamac mu'anasu saalim maalan qodobka koowaad wax kaste oo ta aynu ku aragno ama gabadh magaca ha u ahaado sida faatimata ama nin magac ha u ahaado sida xamza oo kale xamsata gaabuu sitaa xamsata ama dalxata oo kale bakrata oo kale hurayrata oo kale haddii uu taaba magacu qaato kiyoynaan u kala eegaynin inuu nin magacu yahay iyo inuu gabadh magacu yahay jamacana lagu samaynayaa oo alif iyo ta lagu dari waa kow waa qodobka koobaad qodobka labaad ee jamacan sida tooska ah loogu qiyaasto waa wixii calam gabadheeda gabadh wixii calam looga dhigay isna jamacana lagu keeni jamac mu'anasu saalim ah ama maa jumica bialifin wataa'in masiidatayn aynu leenahay oo bilaata ah zaynab oo kale zaynaba azaynabaat baynu odhanaynaa azaynabaat qodobka saddexaad waa wixii sifo mudakar uu leeyahay ah mudakarkaasoo welibana aan caqli lahayn mudakerka aan caqliga lahayn ee jamaca ah sifadiisa waxaa lagu keenaa jamac mu'anasu saalim ama maa jumica bialifin wataain masiidatayn hadda jebel waa mudaker jebel waa mudaker waa mudaker aan caqli lahayn jebelkaa haddaan jamciyo jibaal baan ku jamcin jamaca jibaalihi waa jamac laba oon caqli lahayn tilmaantooda alif iyo ta baan ku daraynaa kolkaa jibaalin raasiyaat baynu odhan yowmun hadda waa mufrad mudakara oon caqli lahayn waa mudakar bilaa caqliya yowmun haddaan isku dayno yowmun inaan jamac ka dhigno ayaamun buu jamacu noqonayaa ayaam sifadiisa haddaba ayaam jamacaa mudakarka ah alif iyo ta baynu ku dari ayaamin macduudaad siduu ilaahay u yidhi subxaanahu wa tacaala qodobka saddexaad waa jamaca mudakarka ee bilaa caqliga ah sifadiisa qodobka afraad culimo ee la qiyaasanayo waxa weeye mufradka mudakerka ah een caqliga lahayn ee haddana la taskhiiriyo afartaa qodob marka aan isku darno waxaan heli karnaa inaan jamac mu'anathu saalim ka dhigno ama maa jumica bialifin wataa'in masiidatayn hadda qalamun waa mufrad waana mudaker caqlina ma leh marka aan taskhiir ugu daro qalamun een maxay idhaahdo qulaymun haddaan idhaahdo qulaymka jamac mu'anasu saalim baan ka dhigiyo alif iyo ta baan kusii darsan qulaymaat baan odhan dirham haddii hadda waa mufrad mudakara oon caqli lahayn haddaan taskhiir ku sameeyo dirham oo durayhim aan idhaahdo alif iyo ta baan iskaga darsanaya waa qodobka afraad qodobka shanaad culimo ee jamac mu'anasu saalim waxyaabaha laga keenayo qiyaaska u ah waa wixii alifu ta'niif ay ku jirto alifu ta'niif ama ha ahaato maqsuuro ama ha ahaatee mamduudo hadday maqsuuro tahay waa xublaa xublaa haddaba jamac muanasmusaalim baynu ka dhigi qaabka loo jamcinayo xublaana kitaabkeennii hore ruuxulicraabka ayaan si mufasala ugu soo aragnay oo xubla alifku hadduu xarafka afraad yahay ya fadxisan baa loo bedelaa markaasaa calaamada jamcoo alif iyo ta'a lagu sii daraa hadda xubla alifkaa u dambeeya ya baan u bedelaynaa markaasaan alif iyo ta' kusii daraynaa xublayaat baan odhanayaa haddii alifutaaniisku maqsuuro mamduudo uu yahay waa baydaaa oo kale hamsahaa yare ugu dambeeyana isla kitaabka keena horaan ku soo marnay oo waxaynu ogeyn hamsuhu hadduu lita'niif yahay sida baydaa'a hamsaha wow baa loo bedelayaa markaasaa alifki iyo ta'dii lagu sii daba qaban baydaawaatun baynu markaa odhan baydaawatun haddaba alifu ta'niisku waxa ay ku jirtaa waa qodobka shanaad ee jamaca mu'anatu saalim laga keenayo ama ha ahaada magac sida saxraa'a ama ha ahaada sifo sida xubla oo kale ama ha ahaada mamduudo ama ha ahaato maqsuuro looma kala qaadayo wa ama alkasratu haddaba jamac mu'anasu saalim oo kaa aynu ka sheekaynaya marka la nasbinayo la fadxin maayo waa la kasrin kasrahaasaana nasbihii wakiilka ah wa ama alkasratu kasradii fa takuunu waxay noqoni kasradu calaamatan astaan ayay noqon linasbi nasbaha ayay u noqon fii jamcilmu'anasi dhadiga jamiciisa ayay ugu noqon asaalimi ee badbaaday iyo wamaa kii dhexdiisay ugu noqon xumila calayhi lagu xambaaray ka lagu xambaarayna waa la miduun sida khalaqallaahu ilaahay baa abuuray asamaawaati samaawaadka ilaahay baa abuuray hadda ereyga khalaqa waa ficil maadi allaahuna waa faacilkii wax abuurayey asamaawaatina waa mafcuulun bihigii la abuuray weeyaan asamaawaati allaahu alle ayaa abuuray asamaawaati samaawaatka ayuu alle abuuray haddaba ereyga asamaawaati waa mansuub waana jamac mu'anasu saalim waxa lagu nasbiyeyna kasraha ayuu noqonayaa oo kasrahaasi waa calaamatu nasbihii weeye fatxihii buu wakiil ka yahay waxaynu ognahay khalaqallaahu samaawaati marka aynu doonayno waxaa laysku qabtay ma mafcuulun bihiba mise waa mafcuululmutlaq culimmada naxwuhu waxay u bateen rag badan oo ka midihii mafcuulun bihi laakiin waxaynu ognahay sheekhii naaxiga ahaa ee ibnu hishaam waa ninka qadriga qoray markuu kutubtiisa qaar kamida mida marayey wuxuu rajaxay inay mafcuululmutlaq tahay khalaqa allaahu samaawaati samaawaadkaasi mafcuulun bihi bay naxwuhu inta badan yidhaahdeen laakiin wuxuu rajaxay inay mafcuululmulaq tahay gartaa ma qaadi kartaa bal mafcuulun bihi iyo mafcuululmulaq midkay tahay ma isku soo dayi bal hadda aynu eegno waxaan u malaynayaa ardaydu hadda way fahmi karaan ereygani mafcuulun bihi inuu yahay iyo mafcuululmulaq inuu yahay mafcuulun bihiga waxaa loo yaqaanaa waxa isagoo jira wax lagu sameeyo mafcuulun bihiga waxaa loo yaqaanaa waxa isagoo jira miiskan hadda saw iskama samaysna haddaan garaaco muxuu noqonayaa miiskan haddaan garaaco mafcuulun bihi buu noqon kolkaa mafcuulun bihigu shayga la samaynayo laftiisa ma aha waa shay isk halkaa iska yaalla oo wax lagu dul samaynayo haddaba khalaqallaahu samaawaati markaynu nidhaahno macnuhuma waxa weeyaan samaawaadka oo iska abuurnaa ayuu ilaahay wax ku dul samaynayaa mise iyaga laftoodahaba la abuurayaaba iyaga laftooda la abuurayaa sow ma aha mafcuulunbiigu wuxuu ahaa ninka yaree halkaa maraya inaad garaacdo ninka yarma isagiibaad kolkaa samaysay mise isaga wabaad ku dul samaysay isaga waxbaad ku garaac ku dul samaysay sow ma aha mafcuulunbiigu wuxuu ahaa inaan moobeelkan sii eego moobeelkani halkaa wuu iska yaallaa laakiin maxaan sameeyey hadda eegiduun baan sameey eegiddanaan isaga ku sameeyey kolkaa mafcuulun bihi miyay idiinla eg tahay khalaqa allaahu samaawaati mise mafcuululmulaq mafcuululmulaqu wuxuu ahaa shayga la samaynayo laftiisa markaan idhaa jalasa muxamedun juluusan muxamed baa fadhiistay fadhiisi markaan idhaahdo ereygaa juluusihi sow ficilkii aan sameeyey wixii aan sameeyey laftiisii ma aha haddaba samaawaadkani ma mafcuululmulaq bay inoola egyihiin mise mafcuulun bihi bay inoola egyihiin bal edeega mafcuululmuطlaq sow maaha sheekh ibnu hishaam waa ninka qadriga qoray wuxuu rajaxay mas'aladan in mafcuululmuطlaq la yidhaa oo mafcuulun bihiga laga daayo ayuu rajaxay ragga qaar baa mas'aladan kutub ka qoray khilaafkeeguna ma sahlana khilaaf aad iyo aad u qodo dheer ayaa khalaq allaahu samaawaati icraabkeega ku jira innagu hadda maxalu shaahidkeennu waa asamaawaati inuu jamac mu'anasu saalim yahay iyo in kasrahaasi uu nasbo wakiil ka yahay ama fatxo ay wakiil ka tahay wa in kunna haddii ay ahaadaan ulaati xamlin kuwa uur u saaxiiba wa in kunna ulaati xamlin mulxaqii buu tusaalaynayaa jamaca mu'anathu saalim waana ereyga ulaati ah ereyga ulaati waa jamac mu'anathu saalim mulxaqiisii waa mansuub waxa lagu nasbiyeyna kasraha ayuu noqonayaa jamac mu'anasu saalimoo saxa ma aha laakiin waa mulxaqiisii halkaa waxaynu kaga baxnay kasradu inay nasbo calaamad u noqoto iyadoo fatxaha wakiilka ah laakiin waa jamac mu'anasu saalim iyo waxa mulxaqa u ah uun wa ama alyaau ya'dii fa takuunu waxay noqon ya'du calaamatan calaamo ayay noqon linasbi nasbaha ayay u noqon fii mawdicayni laba meelood ayay ugu noqon wa ama alyaau ya'dii fatakuunu waxay noqon calaamatan calaamo ayay noqon linasbi nasbaha ayay u noqon fii mawdicayni laba meelood ayay ugu noqon cashirkeenna waxaan arkaynaa ya'du inay nasbaha laba meelood calaamad ay ugu tahay ayaynu ognahay laba boos ama laba meelood ayaa calaamatu nasbo noqon meesha koobaad waa filmuhannaa muhannaha erey musannaha ka loo yaqaan musanuhu waa ereygii labada laga dhigay weeye ama labada kutusayey ee dee quyuudiisii iyo shuruuddii la yaqaanay ilan musanuhu shuruud buu leeyahe shuruuddii la yaqaanee ilaa sagaalka shardi ahaa shayga markii laga helo ee musanne uu inoo noqdo ayaa la odhanayaa waxaa lagu nasbinayaa nasbinayaya wamaa xumila calayhi baa jira waxaan musane ahayn oo laakiin la yidhaahdo mulxaq ama maxmuul baa jira musannaha waxa maxmuulka u ihi waa waxa musannaha u eg ee laba ku tusinaya ee laakiin shuruudii musannaha aan buuxsanin sida tusaale ahaan alabawaani oo kale abawaanku maaha musanne laakiin mulxaq bay u yihiin musanaha abawaan maaha musanne laakiin mulxaq bay u noqonayaan alabawaan waayo shuruudda musannaha waxaa ka mida marka ziyaadada la jaro laba isku mida in laysku soo cadfi karo wa cadfi milihi alayhi baa tacriifkiisa ka wa cadfi milihi calayhi laba isku mida waa in laysku soo cadfi karaa haddaba abawaan oo aabbaha iyo hooyada ah marka laysku cadfayo abun wa ummun bay noqonayaan laakiin abun wa abun maaha dee hadda alqalamaani waa musanne waayo haddaan alifkiiyo nuunka jaro oon damco inaan laba qalin idhaahdo dee qalinkii unbaan laba jeer soo celinaya maxaan odhani markaa qalamun waqalamun waa laba qalin dhahaa wey qalamun waqalamun waa laba qalin dhahaa wey haddaba abawaani haddaan siyaadada jaro oon damco inaan labadii sheego abun wa abun odhan maayo maxay noqonaysaa meeshu abun wa ummun bay noqonaysaa abun wa ummun kolka abun wa ummun markaynu nidhaa musananimadii way ka baxday musanaha waxaa lagu yaqaanay laba isku mida oo laysku soo cadfo wa cadfi milihi calayhi bay noqotay haddaba abawaan oo aabbaha iyo hooyada ah iyo cumaraan oo cumar binu khadaab iyo abibakar ah iyo rabbulmashriqayn mashriqayn oo halkay cadceedu ka dhacda iyo halkay cadceedu ka soo baxda ah waxaa la yidhaha waa min baabi takliib ama mulxaqa musanaha ayaa loo yaqaanaa waa mulxaqii musanuhu uu qaadanayey waxaa ka mida mulxaqa musanaha ereyga inaani ah iyo ereyga inataaniya baa kamida mid iyo inataani inaani iyo inataani waxay musane u noqon waayeen waxaa ka maqan shardigii lagu odhan jiray ama qaydkii waa in la xadfi karo saalixin litajriid musanaa maxaa la odhan jiray maa dalla cala inayni aw inatayn biziyaadati alifin wa nuunin ow yaain wa nuunin cala aakhirihi saalixin litajriid waa in alifkiiyo nuunka la jari karo ama ya'diyo nuunka la jari karo ereyguna uu macno yeelan kara haddana qalamaani markaan idhaa bal alifkiiyo nuunka jar alifka qalamaani iyo nuunka haddaan jaro dee qalamun buu noqonaya qalinkuna macnuu leeyahay inaani haddaan alifka iyo nuunka jaro maxaa soo hadhaya markaa ina ereygii bilaa macnuu noqonaya maaha haddaba inaani iyo inataani musane e, waa mulxaqii musanaha ayaynu odhan kila iyo kiltaana waa la mid wa ama alyaau yadii fa takuunu ya'du waxay ahaan calaamatan calaamo ayay ahaan linasbi nasbaha ayay u ahaan fii mawdicayni laba meelood ayay ugu ahaan fil filmuhanna magaca musannaha ee labada ah ayay ugu ahaan iyo wamaaka xumila lagu xambaaray calayhi dushiisa naxwo rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel muslimayni kuwa kuu hoggaansan laka adiga ilaahayow kuwa kuu hoggaansan naga yeel waxaan doonayaa erayga muslimayni waa mafcuulu haani ijcaltu laba mafcuul bay qaadataa faacilku waa anta oo ilaahay ayuu ku dhacayaa naadani waa mafcuulu awalkii rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel muslimayni kuwa kuu hoggaansama laka adiga haddaba muslimayni waa musanne maaha mulxaqe waa musanne waana mansuub nasbuhuna ayuu noqonayaa id markii nebi maxamedow ummadda uga sheekee arsalnaa anu u dirnay ilayhim iyaga waa asxaabu andaakiya inayni laba nin anu u dirnay inayni markaanu laba nebi u dirnay baluga waran haddaba ereyga inayni waa mulxaq ayuu noqonayaa mulxaqii musanaha waana mansuub calaamatu nasbuhuna ya-da weeyaan musane sax ama aha laakiin waa mulxaqii musanaha rabbanaa rabbigayow amatanaa waadna dishay isnatayni laba jeer ayaadna dishay labadaa jeer ee la leeyahay waadna dishay waa abuurkeenna cadamkii ka horreeyey marka aan layno abuurin dee cadam baa ka horreeyey cadamkaasaa geeriyo kale laga soo qaadayaa iyo marka ilaahay nafta uu kugu afuufay ama ruuxda markii lagugu afuufay eed qof nool noqotay geeri baa ka dambaynaysa iyo geeridaa labadaa geeriyood ayuu ilaahay aayadda qur'aanka ah rabbanaa amatana kolka ereygaa amata waa ficil iyo faacil amata ta'da shadan sawma arkaysid ficilku ta buu ku dhammaan jiro amaata buu ahaa marka amaata isagoo ta ku dhammaada faacilkiisa taaulmukhaadab laga dhigo ta'dii horena way reebmi ta'da dambana way kor dhigmi labadaa taood baa laysku idqaami amata baad odhan haddaba amata waa ficil maadi mabniyun bisukuunin calaa taa'i lmudgamati fii taa'i lmukhaadab waxaa lagu binaynayaa sukuunka ta'da lagu idqaamay ta'da taa'ulmukhaadabka loo yaqaano ta'daa mudqamu fiihigi ihina waa damiir mutasiloo faacil a weeye ama tana ereygaa naa ee halkaa ku qorani waa mafcuulun bihi buu noqonayaa ama ta ayuu mafcuulun bihi u xisaaban yahay waa damiir mutasila oo mafcuulun bihi iska noqday ayuu noqonaya ereyga isnatayni waa sifo ayaa la yidhaha masder xadfan waa imaatatayni inatayni rabbanaa rabbigayow amatanaa waadna dishay imaatatayni laba dilitaan inatayni oo laba ah imaatatayni ayaa meesha ka maqan oo masderkaa ayaa meesha ka maqan inatayni ay sifada u tahay haddaba inatayni waa mansuub waxaa lagu nasbinayaana ya-dan ayaa lagu nasbinayaa ya-du laba meelood bay degaysay maali waa musanaha iyo mulxaqiiso waan ka soo baxnay meelina waa jamaca mudakaru saalim iyo wamaa xumila calayhi wa fii jamci lmudakari labka jamiciisa ayay ku sugnaani jamicii assaalimi saalimka ahaa iyo wamaakii dhexdiisa xumila calayhi lagu xambaaray jamaca iyo ka lagu xambaarayba ya'dii ayaa haddana degi doonta bal aan eegno ilaahay aayadda qur'aanka ah wuxuu ku yidhi wakadaalika nunji lmu'miniin wakadaalika sidaasoo kale ayaanu nunjii u badbaadinaa almu'miniina mu'miniinta saasaanu u badbaadinaa saasaanu mu'miniinta ilaahay wuxuu ka warramay dee sidaynu ognahay nebiyullaahi yuunus iyo nebiyo iyo dad ilaahay uu badbaadiyey oo sidaynu ognahay bahal afka uga galay oo ilaahay haddana calooshiisii uu ka soo badbaadiyey kolkaasuu rabbi yidhi wakadaalika nunji lmu'miniin sidaasoo kale un baanu annagu dadka mu'miniinta ah u badbaadinaa haddaba almu'miniin waa jamac mudakaru saalim waana mansuub jamaca mudakaru saalim waxa lagu nasbiyey waa ya'da oo niyaabatan can ilfatxa ah wa waacadnaa waxaannu u yaboohnay muusaa muuse waxaannu u yaboohnay wa waacadnaa waannu la ballannay muusaa muuse ayaanu la ballannay halaahiina leylatan soddon habeen ayaanu la ballannay waxaa la doonayaa haddaba halaaiinadaasi maaha jamac mudakaru saalim oo rasmiya laakiin mulxaq ayay u tahay jamaca mudakaru saalim waana mansuub ereyga halaaiiniihi calaamatu nasbuhuna ya-da ayay noqonaysaa waana mulxaqiiyo mufrad buuna lahayn ereyga halaaiin waa soddon laakiin mufrad ma leh waa bilaa mufrad weeyaan halkaa waxaynu kaga soo baxnay ya-du marka ay nasbo calaamad u tahay xadfunuun ayuu sheekhu u baydhay oo calaamad ficilada u gaar a ah ama nasbaha calaamadii ugu dambaysay ah shantii calaamo uu nasbuhu lahaa tii ugu dambaysay weeyaan wa amaa xadfunuuni xadfunuunkii fa yakuunu wuxuu noqonayaa xadfunuunku calaamatan calaamad iyo astaan ayuu noqon linasbi nasbaha ayuu u noqon fi lafcaali ficiladii dhexdooduu ugu noqon allatii ficilada oo rafcuhaa rafcaheegu bihubuuti nuuni nuun sugan uu ku sugnaan jiray nuun sugan uu ku sugnaan jiray nuun sugan uu ku sugnaan jiray maad ila fahanteen halkaa hadda maxaan ku idhi bihubuuti nuun hee nuun sugan uu ku sugnaan jiray labada sugnaansho ha ka tegin labada sugnaansho midi waa hubuudkan hubuudkan isagu soo sugnaansho ma aha midina jaar iyo majruurka ayaa ku tacalluqaya saabit kale ama kaa'in kale kolkaa labada sugnaansheen kuu sheegayo waan ugu talagalnaye moodin inay ogaani naga tahay wa amaa xadfunuuni xadfunuunku fa yakuunu wuxuu noqoni xadfunuunku calaamatan calaamo iyo astaan ayuu noqon linasbi nasbaha ayuuna u noqon fil afcaali ficilada dhexdooda ayuu ugu noqon allatii afcaasha oo rafcuhaa rafcaheegu bihubuuti nuuni nuun sugan uu ku sugnaanayey ficil kastoo hubuutu nuun lagu rafcin jiray marka aad doonto inaad nasbiso xadfu nuunku nasbi waa amhilatulkhamsihii shanta ahaa ama afcaalulkhamsaha ficiladii lo odhan jiray ilaa an takuuna inaad ahaatiin malakayni laba malag inaad ahaatiin mooye wax kale laydiinkuma diidayo waxaan ognahay aayaddan qur'aanka ah waxaa laga soo reebayaa aayad ka horraysay aadam iyo xaawo markii jannada lagu abuuray ayuu ibliis u tegey markaasuu yidhi geedka laydiin diidan yahay hadde geedkaasi ragga qaar baa isku dayay inay magacaabaan oo ay yidhaahdiin adduunku ku yaalaaye anu idiin magacawno waa geedhebel may waa geedhebel may waa geedhebel ninba wuxuu la jeclaaday buu dee laga yaaba inuu ragga qaarkood ay kula duldhacaan kolkaa maa nahaakumaa idinkama nahiyayo ayuu ku yidhi rabbukumaa rabbigiin can haadihi shajara geedkan yar ilaahay idinkama nehiyin ilaa an takuuna malakayn inaad laba malag noqotiin diidda laydiin diidan yahay mooyaane ama inaad ku waartiin nimcadan diidda laydiin diidan yahay mooyaane geedkaa wuxuu rabbi idinku diiday ilan ilaahay sababta iyo lama odhan saa iyo saasa laydinku diidayaaye waxaa laidhi labadaa geed ha u dhawaanina geedkaa ha u dhawaanina baa laidhi labadiinu markaasuu yidhi ibliiskii intuu u yimid uu dhaara isku raaciyey waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin wuxuu ugu dhaaranayaa inaan labadiinnan idiin naseexaynayo dantiinna iyo taladiinnun baan idinkala hadlayaa buu yidhi wuxuu geedkaa rabbigiin idinku diiday inaad laba malag noqotiin buu idiin diidan yahay ama aad nimcadan ku waartiin markaasay dee dhaarna ilan cid ilaahay ku dhaarato oo been ugu dhaarataba mayna arage markaasay qaar ayay dee is yidhaahdeen malaha waa sidaase dee wax kale ka dhici maayo haddaad cuntiin dee waad nimcadanaad idiin waari ama malaa'ig baabad noqonaysiinba waxaa jira culimmada mufasiriinta ah qaar baa qaba inuu aadam dib uga joogsaday laakiin xaawa ay ku dhiiratay xaawa markii ay cuntay waxba kumayna noqonin aadam markuu arka xaawo iska caadiya ayuu kolkaa isaguna ku dhiiraday uu uga dambeeyey kolkaa waxay yidhaahdeen culimmadu markay halkaa ka warramayeen kolley waxay u baahan tahay sugid badan bay u baahan dumarka caadada ayuu ku noqday bay yidhahdeen dumarka caadada ayuu ilaahay kaga dhigay raggana dee aadam uu isku taagay oo doobtan ay dumarka kaga duwan yihiin halkanuu isku yar taagay bay yidhaahdeen kolka qur'aanku wuxuu inoo sheegay sidaynu ognahay aayaadka inoogu cad inuu ibliisku ku yidhi waan idiin naseexaynayaa iska cuna geedkan haddaba ilaa an takuuna malakayni markaynu eegno ilaa an takuuna malakayni markaynu eegno ereyga takuuna waa ficil mudaaric wuxuuna ka socdaa amhilatu lkhamsa ayuu ka socdaa ama afcaalu lkhamsuu ka socdaa waana mansuubo antaa nasbisay calaamatu nasbuhuna waa xadfu nuunka weeye wa an tasuumuu soomidiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan inaad soontiin ayaa idiin khayr badan ilan baraa'atu dimma ku jirtee an tasuumuu ficilka la nasbinayaa waa tasuumuu ereyga nasbinayaa waa antan ka horaysa calaamatu nasbuhu waa xadfu nuun ila waa amhilatu lkhamsa ama afcaalu lkhamsa eh lan taquumii inanay kici maysid ama istaagi maysid ereyga wax nasbinayaa waa lan ka la nasbinayaana waa taquumii calaamatu nasbuhuna waa xadfu nuun ilain afcaalu lkhamsu ka socdaaye halkaa waxaa inoogu dhammaaday nasbaha oo shan calaamo iyo koob iyo toban boos lahaa bal haddaba shanta calaamo ee nasbaha ah waxaan doonayaa igala yara eega ama igala shaqeeya sheekh maxamed baan kusoo halqabsanayaa sheekh maxamed shanta calaamadood fatxuhuma ka mid shanta calaamee nasbaha fatxuhuma ka mid baa waa ka mid sow ma aha haddaba nasbuhuma horta mise waa mukhtas mukhtas nasbuhu sow mushtarag maaha fatxahaba ka sheekay haddaba fatxuhuma mushtarag baa mise waa mukhtas waa mushtarag waayo lix meelood buu degayaye lixda meelood u fatxuhu degayo lixda meelooduu fatxuhu degayo imisaa ismiya imisaase ficilla ah afar baa ismiya haye labana waa ficillo okay sax weey sheekh maxamedka dambe nacam sheekh maxamed waxaad samaysaa ka waran alifku calaamadaha nasbaha ma ka mid baa ya calaamadaha rafcahana ma ka mid baa alifku waaba yaabe kol hadduu alifkii nasbo calaamadu yahay rafcana calaamaduu yahay maxaan ku gartaa alifkani inuu kii rafcaha yahay iyo inuu kii nasbaha yahay maxaan ku kala gartaa maxaa kala duwan sheekh alif anuu alifun baanu garanayaae maxaa alifku slaba dhar buu kala xidhan yahay laba dharoo kala duwan maxaa tidhi mawdicaa kala duwan alifku waa alifkii laakiin mawdicaa kala duwan haye alifka rafcuhu halkuu galaa masale alifka nasbuuna halkuu galaa labadaa alif ma mukhtas ba mise waa mushtarag labadaba waan isku soo qabtay mise way kala baydhayaan labadaa alif way kala baydhayaan waayahay labadii alif way kala baydhayaan buu sheekhu yidhi haye waa mukhtas labada alif mukhtasun h bilismi jazaaka allah khayr waa mukhtasun bilismi sheekh jaamac baa xaggan iga fadhiya midigta sheekh jaamac xadfunuunkaa sheekh ah, ka waran xadfunuunkaasi ma mukhtasun bilismiba mise waa mukhtasun bilficli mise waaba mushtarak xadfunuun waa mukhtasun bilficli maa sha allah waa sidaa aad u sheegtay wey bal hadda khafdaha ilo eega culimo khafdaha haddaba icraabku koob iyo toban qodob buu gelay koob iyo toban meelood buu icraabku gelayay soo caynkaa ma ahayn icraabku koob iyo toban meelood ayuu inooga baahnaa oo icraabku uu haddaba koob iyo tobankii makaan ee mucrabka ahaa saddexda ficil mudaaric saddexda ficil mudaaric saddexda ficil mudaaric ayaa sidaynu ognahay saddexda ficil mudaaric waxaynu dareemaynaa unbaa halkan ka baxaya saddexda ficil mudaaric baa ka baxaya saddexda ficil mudaaric marka ay ka baxaan bal hadda aad iila socda saddexda ficil mudaaric khafdaha ma imanayaan maxaynu tilmaanay koob iyo tobanka boos saddexda ficil mudaaric inaga reeba saxiixa iyo muctalka iyo afcaalulkhamsaha inaga reeba koob iyo tobanka soo hadhay sideedda ismi daahir oo qura ayaa horta la khafdinaya waxaa la khafdinayaa waa sideed sideeddaasina waa sideedda ismi daahir weeyi waad ila fahanteen baan u malaynaya sideedda ismi daahirun baa la khafdinaya calaamadihii waa saddex mawaadicdiina waa sideed welilkhafdi khafdaha ayuu u halaahu calaamaatin saddex calaamo saddex calaamo ayaa khafdaha u sugnaatay alkasratu kasradii ayaa u sugnaatay wa hiya alaslu iyada ayaa asal ah waalfatxatu fatxihii ayaa u sugnaaday walyaa'u iyo ya'dii ayaa u sugnaatay wa humaa iyaguna naa'ibataani naa'ib bay ka yihiin can ilkasrati kasraha khafduu saddex calaamuu yeeshay saddexda waa fatxaha iyo ya-da iyo kasraha haddaad u fiirsatiin saddexdaa calaamo ee khafduhu leeyahay saddexduba nasbahana way ku jireen calaamadihii nasbahana way ahaayeen calaamadihii nasbaha ee shanta ahaa saddexdan iyo waxay ahaayeen waa fatxo iyo ya iyo kasro waxa u dheeraa alif iyo xadfunuununbaa u dheeraa haddaba waa inaad fahanto saddexdan hadda khafdaha calaamada u ah iyo shantii nasbaha calaamadda u ahaa way isa soo galeene boosasku inuu kala duwan yahay ama caamilka hore inuu kala duwanaanayo taa waa inaan fahanaa weli nasbi nasbihii ayuu u sugnaaday alaau calaamaatin saddex calaamo ayaa u sugnaatay alkasratu kasro ayaa u sugnaatay wa hiya alaslu waa asal kasrahaasi waalfatxatu fadxo ayaa u sugnaatay waalyaau ya ayaa u sugnaatay wahumaa iyaguna naa'ibataani naa'ib bay ka yihiin can ilkasrati kasraha ayay naa'ib ka yihiin fa ama alkasratu kasrihii fa takuunu waxay noqon calaamatan calaamad iyo asdaan ayay noqon lilkhafdi khafdaha ayay u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood kasruhu waa saddex meelood ya-duna waa saddex meelood fadxuhuna waa laba meelood haddaba kasraha saddexdiisiibuu inoo soo hormariyey wa filismi ismigii dhexdiisa almufradi ee mufradka ahaa almunsarifi ee munsarifka ahaa kow waa ismi laba waa mufrad saddex waa munsarif waa ismi mufradoo munsarifah haddaba ismiga mufradka ee munsarifka ah kasro ayaa degaysa naxwo bismillaahi ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabay allihii alraxmaani raxmaanka ahaa ee naxariisanayey naxariista caamka ah alraxiimi ee raxiimka ahaa ee naxariisanayay naxariista khaaska ah bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan doonaynaa ismi mufrad oo munsarif oo kasra ay ku jirto erayga bismi markaan soo qaato bismi markaan soo qaato waa mufrad munsarifa waxaa lagu jeray ama lagu khafdiyeyna kasraha ayaa lagu khafdiyey oo kasrahaasaynu ku khafdinay markaynu allaahi soo qaadanno ereyga allaahi ah allaahina waa mufrad munsarifa sida aynu ognahay waxa lagu jiray kasraha ayaa lagu jiray bismillaahi ilaahay magiciisa allaha arraxmaani raxmaanka ah ee naxariista naxariista guud alraxiimi ee raxiimka ah ee naxariista naxariista joogtada ah ulaa'ika kuwaasi calaa hudan gaadiidkooguba waa hanuun wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwa liibaanayana weeyaan waxaynu ognahay ulaa'ika calaa hudan aayaddaa ah ereyga mufradka ee munsarifka ah ee la kasrinaya kasruu ku qadaran yahay waa hudan calaa baa ka hor martay hudan waa mufrad munsarifa waxaana lagu jerayaa ama lagu khafdinayaa kasro muqadara ah waa kasro la qadarayo ulaa'ika calaa hudan adduun iyo aakharaba rabbi wuu ka warramay qofka muslimka ah siduun ahaanayo welibana waa tilmaamaha dee suuradda bilowgeega lagu soo sheegay cidda ku sifaysan weeye ulaa'ika calaa hudan gaadiidkooguba waa hanuun baa la yidhi hanuun ayay ku dul sugan yihiin sida gaadiidka loo fuulo ayaa hanuunka u fuulaan wa ulaa'ika hum almuflixuun iyagunbaana liibaanayoo iyagaa liibaanay maaha hadda aayadda macnaheegu iyagaa liibaanay maaha iyagunba uuntan ha ka tegin humtan ma wa ulaa'ika hum lmuflixuun humtaasi maxay aayadda ugu jirtaa uun weeyaan wa ulaa'ika hum lmuflixuun iyaga uun baa liibaanay cid kale ayaa loo diidan yahay liibaanta tilmaamaha rabbi xagga hore ku soo sheegay cidda ku tilmaaman mutaqiinta mutaqiinta cidda aan ahayn ayaa liibaanta laga ilaalinaya haddaba maxalu shaahidka aayaddu waa ula'ika calaa hudan waa hudan waa mufrad munsarifa waxaa lagu khafdiyey kasro laakiin waa muqadar bismi illaahina kasradu daahiray ahayd wa fii jamci tagsiiri jamcu tagsiirka dhexdiisa ayay kasradu ahaan jamcu tagsiirkii almunsarifi munsarifka ahaa ee tanwiinta qaadanayey naxw lirijaali ragga ayuu u sugnaaday nasiibu nasiib mima ktasabuu waxa ay shaqaysteen ah lirijaali nasiibun mima ktasabuu waxaan doonayaa ereyga lirijaali ah jamcu tagsiirka lirijaali ku jira jamcu tagsiirkaasi waa makfuud ama majruur calaamatljarkuna waa kasraha kasrahaasina daahiro ayuu noqonayaa wa fi jamci lmu'anath saalim jamac mu'anahu saalim dhexdiisa ayuu kasruhu ahaan iyo wamaa xumila calayhi wixii lagu xambaaray wa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow lilmu'minaati hablaha mu'minaadka ah waxaad ku tidhaahdaa aayaadka waxaa xagga dambe ku sheegan haddaba lilmu'minaati waa jamac mu'anasu saalim oo majruur ah calaamatuuljarkuna waa kasraha lilmu'minaati ta'da ka dul muuqda ayuu noqonayaa wa marartu waxaan soo maray biulaati laxmaali dumar wada uur le ayaan soo maray ereyga ulaati waa mulxaqii jamaca mu'anasu saalim waana majruur calaamatuuljarkuna kasraha ayuu noqonayaa saddexdaa meelood ayay kasradu degtaa iyadoo khafdo calaamadu ah waxa weeye mufradka munsarifka ah waxa weeye jamcu tagsiirka munsarifka ah waxa weeye jamaca mu'anathu saalim saddexdaa meeloodba ha la kasriyo ama alyaau ya'dii fa takuunu waxay noqoni ya'du calaamatan calaamo ayay noqon lilkhafdi khafdaha ayay u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood bay ugu noqon saddex meelood ayay ya'du calaamatuuljar noqoni ama calaamatulkhafda ay noqon fil asmaa'i asmaadii dhexdooday ugu noqoni asitati ee lixda ahaa lixda ismi iyada ayaa ayaa degaysa sida irjicuu noqda ilaa abiikum aabbihiin u noqda war noqda oo aabbihiin u taga irjicuu ilaa abiikum ereygaa abii waa ismi majruur oo asmaa'u sitaa ah ama asmaa'ulkhamsaa calaamatul jarkuna waa ya'da ilaa abiikum ilayn asmaa'ulkhamsaani shuruuddii buu dhammaystirtaye kamaa amintukum sidaan idinku aaminay miyaan idinku aamini calaa akhiihi walaalkii waa nabiyulaahi nebiyulaahi sidaynu ognahay yacquub ayaa la hadlaya yuusuf walaalihii markay yuusuf inankii ka yaraa ay haddana kaxaysanayeen ayuu yacquub ku lahaa kamaa amintukum calaa akhiihi sidaan idinku aaminay walaalkii ereyga akhiihi baa maxalu shaahid ah akhiihi waa ismi majruuro calaada ayaa jirtay calaamatuuljarkuna waa ya'da ilayn waa ismi asmaa'u sita'a oo majruurahe wa marartu waxaan soo maray bixamiiki inanay dumaashigaa ayaan soo maray xamiiki waa ismi majruur ah ba'da ayaa lagu jeray calaamatuuljarkuna ya'da ayuu noqonayaa wa fiiki afkaagii baan soo maray ha odhanine ficil kale aynu u soo qadarno wa nadartu ilaa fiiki afkaaga ayaan sii eegay haddaba fiika ama fiika dheh ama fiiki dheh ereyga fii waxaynu u naqaanay saddex macno mar fiidu ismi bay ahaan jirtay asmaa'ulkhamsa waa keenin fii af buu ahaan jiro oo fiika afkaaga ayuu noqonayaa marna fiikad waa ismi xaraf jaariya ismi fi maxalli jarrina waa jaariya majruur kolka fiika waa dhexdaada marna fiika waa afkaaga marna fii oo qura weeyaano waa ficil iyo faacilo oofi bay ahayd alwacda baa ka dambaynaysay hadda hadda wafiika dhexdaada maahee waxaad odhanaysaa wafiika afkaaga wa nadartu ilaa fiika afkaagaan sii eegay wa haniika ceebtaadii wa samitu haniika ceebtaadii ayaan maqlay waljaari jaarka dilqurba qaraabada u saaxiibka ah ereyga dii waa ismi asmaa'ulkhamsaa oo majruur ah ama ismi asmaa'u sitaa oo majruur ah calaamatul jarkiisuna waa ya'da oo yadaasaa lagu jaray wljaari dilqurba ilan waa sifo diidani waxaana laga sifaynayaa aljaaridan ka horaysa ee majruurka ah wa filmusanaa musannahana dhexdiisa ayay ya'dii calaamad ahaan iyo wamaa xumila calayhi ka lagu xambaaray musanaha xataa abluqa ilaayoon gaadho majmaca albaxrayni labada badood halka ay ku kulmaan ereyga albaxrayni ah ayaa musane ah waana majruur mudaafun ilayhi weeyaane waa majruur calaamatul-jarkuna ya-daa weeye albaxrayni ku jirta xataa abluqa ilaayoon gaadho majmaca albaxrayni labada badood barta ay ku kulmaan albaxrayni waa ismi majruuroo mudaafun ilayhiya calaamatuuljarkuna waa ya-daa waana niyaabatan can ilkasra liannahu musanan wa marartu waxaan soo maray binayni laba raga iyo wasnatayni laba dumara waa binayni iyo wasnatayni laba mulxaq oo musanaha la haleeshiinayo oo labaduba majruur ah calaamatul-jarkooguna ya ah ayay noqonayaan wa fii jamci lmudakar asaalim jamac mudakaru saalim dhexdiisa ayay ya ahaan iyo wamaa xumila calayhi ka lagu xambaaray sida aayada qur'aanka ah qul waxaad tidhaahdaa lilmu'miniin mu'miniinta ragga ah waxaad ku tidhaahdaa haddaba lilmu'miniin laamku waa xaraf jaar almu'miniin waa ismi majruur ah calaamatuuljarkuna waa ya'daa ilayn jamac mudakaru saalim oo majruura weeyaane fa idcaamu sitiina lixdan quudintood miskiinan miskiin ereyga sitiina jamac mudakaru saalim buu mulxaq u yahay waana mudaafun ilayhi majruur ah calaamatuuljarkuna waa ya'daa saddexdii ay ya'du degaysayna halkaasaan kaga baxnay lix baynu hadda ka baxnay sideeddii khafdaha wa ama alfatxatu fatxihii fatakuunu waxay ahaan calaamatan calaamo ayay ahaan lilkhafdi khafdaha ayay u ahaan filismi ismigii dhexdiisay ugu ahaan alladii ismiga oo laa yansarifu aan sarfoomaynin mufradan kaana mufrad ha ahaado sida wa awxaynaa waanu waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahiim baanu u waxyoonnay wa ismaaciila ismaaciilna waanu u waxyoonnay haddaba fatxadu laba meelood bay degi waxa weeye jamcu tagsiir maa laa yansarifa iyo mufrad maa laa yansarifa haddii meel aad ka dhigtana waxaad iska odhan kartaa alsmu ladii laa yansarif sida sheekheenani alsmu ladii laa yansarif uu u yidhi wa ama alfatxatu fatxihii fatakuunu calaamatan calaamo ayuu ahaan lilkhafdi khafdaha ayuu u noqon filismi ismigii dhexdiisa alladii ismiga oo laa yansarifu aan sarfoomaynin mufradan kaana mufrad ha ahaado sida wa owxaynaa waanu waxyoonnay ilaa ibraahiima ibraahiim baanu u waxyoonnay wa ismaaciila ismaaciilna waanu u waxyoonnay ereyga ibraahiima iyo ereyga ismaaciila labaduba waa laba mufrad labada mufradba waa hayru munsarif waana majruur waxa lagu jerayna waa fatxaha fa xayuu salaama biaxsana mid ka wanaagsan minhaa tii laydinku salaamay hadduu qofku salaamo rabbi wuxuu ku amray taatu ka wanaagsan inaad ku salaanto haddii isaguba uu salaanta dhammaystayna una waxba kuu reebin ilaahay wuxuu yidhi ow ruduha isla iyadii unu celi haddaba faxayuu biaxsana minhaa markaynu eegno ereyga axsana waa ismi majruur ah oo ba'da ka horraysaynu ku garanaynaayoe biaxsana ku jirta calaamatuljarkuna waa fatxaha ah niyaabatan can ilkasra liannahu ismun hayru munsarifin lilwasfiyati wa wasni afcal ow jamca tagsiirin jamcu tagsiir buu noqon karaa sida min maxaariiba min maxaariiba oo kale maxaariiba waa mixraabyo haddaba maxaariiba waa maa laa yansarif waana majruur calaamatuuljarkuna waa fatxaha ilan min baa ka horrayse ilaa idaa udiifa jamcu tagsiir kanuun maahee hayru munsarifku ama mufrad ha ahaado ama jamcu tagsiir ha ahaadee labadoodaba haddii mudaaf laga dhigo oo mudaaf ay noqdaan fatxihii lagu jeri maaye kasraa lagu jeri hadday al qaataanna fatxa lagu jeri maaye alba kasraa lagu jeri waayo ismigu markuu maalaayansarif noqonayo ficil buu shabahay oo isminimadaa daciiftay muxuu shabahay ismigu markuu maalaayansarif noqonayo ficil buu shabahay sawmaynaan odhan haddaba hadduu mudaaf noqdo idaafadu mayna min calaamaati lasma ahayn ismiga mayna ahayn haddii al uu qaatana min calaamaati asma kolkaa ficilka shabihidii uu shabahay ayay labadan astaamood meesha ka saareenay daciifiyeen markaasuu icraabtii jerku usoo noqonaya sarfigiibaa soo noqonaya odhan mayno sidii camriidigu ina yidhi laakiin jerkii kasraha lagu jerayeybaa soo noqona kasrihii baa soo noqonaya ilaa idaa udiifa marka mudaaf laga dhigo mooyaane naxwu fii axsani taqwiimin fii axsani taqwiimin ereygaa axsan ihi waa ismi maa laa yansarifa waana majruur oo fiida ka horraysa ayaa jiray calaamatul-jarkuna waa kasraha fii axsani taqwiimin ow dakhalad haddii ay gasho calayhi dushiisa al hadday gasho sida wa antum caakifuuna idinkoo ictikaafsan filmasaajidi masaajidda idinkoo ictikaafsan aayadda almasaajidi ihi waa majruur waana maa laa yansarif bay ahayd calaamatuuljarkuna waa kasraha ilayn al bay hadda qaadatay eh. al ayay qaadatay weliljasmi jasmihii ayuu u sugnaaday calaamataani laba calaamadood ayaa jasmihii u sugnaaday assukuunu waa sukuun wa huwa alaslu isaga ayaana asal ah waalxadfu waa xadaf wa huwa naa'ibun canhu naa'ib buu ka yaho wakiil buu ka yahay jasmuhu haddaba culima laba calaamadood ayuu leeyahay jasmuhu labada calaamadood waa sukuunka iyo xadafka haddaynu saddex ka dhigi jirnayna xadafkaasaa laba loo kala qaadayaa oo xadfu xarfulcillo iyo nuun baa loo kala qaadayaa xadafkaa weliljasmi jasmihii ayuu u sugnaaday calaamataani laba calaamadood assukuunu waa sukuun wa huwa alaslu isagaana asal ah walxadfu waa xadaf wa huwa naa'ibun canhu naa'ib iyo wakiil ayuu ka yahay mawaadicda uu jasmuhu degayaana waa saddex saddexdii ficil mudaaric saxiixulaakhirkii iyo muctalulaakhirkii iyo amhilatulkhamsihii saddexdaasaa la jasminayaa faama sukuunu sukuunkii faama sukuunu sukuunkii fayakuunu wuxuu ahaan calaamatan calaamad ayuu ahaan liljasmi jasmaha ayuu u ahaan filficli ficilkii dhexdiisa almudaarici ee mudaarica ahaa asaxiixi alaakhiri ee saxiixulaakhirka ahaa alladii kaasoo lam yatasil uuna la xidhiidhsan biaakhirihi aakhirkiisa shay-un shayna uuna la xidhiidhsan sukuunka ayuu sheekhu ka warbixiyey sida aynu arkayno wuxuu yidhi markaa sukuunku wuxuu calaamatuljasmo noqonayaa ficilka saxiixulaakhirka ah markuu galo ee xagga dambe uuna waxba kala xidhiidhsan maxaa la diidayaa wax icraabkiisa naqliya waawljamaaca aliflinayn yaa u mu'anasati lmukhaadaba iyo wax binihiisa waajibiya nuunu tawkiid labadoodii iyo nuunu niswa fa ama sukuunu sukuunku fa yakuunu wuxuu ahaan calaamatan calaamo ayuu ahaan liljasmi jasmaha ayuu u ahaan filficli ficilkii dhexdiisa almudaarici ee mudaarica ahaa asaxiixi laakhiri ee saxiixulaakhirka ahaa alladii kaasoo lam yatasil una la xidhiidhsan biaakhirihi aakhirkiisa shay-un sheegna sida lam yelid ilaahay ma dhalin oo kale walam yuulad ilaahay lama dhalin oo kale walam yakun lahu uma aha kufu'an mid uu u beegtoon yahay axadun axadna waxaan doonayaa lam yelid lamta ayaa wax jasminaysa ka la jasminayaa waa yelid calaamatuljasmuhuna waa sukuunka walam yuulad ka wax jasminayaa waa lam ka la jasminayaana waa yuulad calaamatuljasmuhuna waa sukuunka walam yakun ka wax jasminayaa waa lam ka la jasminayaana waa yakun calaamatuljasmuhuna waa sukuunka wa ama alxadfu xadafkii fa yakuunu wuxuu ahaan calaamatan calaamo liljasmi jasmaha ayuu u ahaan filficli ficilkii dhexdiisa almudaarici mudaarica ahaa almuctal lilaakhiri ee muctalulaakhirka ee xagga dambe ka bukay wa huwa isagu maaka weeyi aakhiruhu aakhirkiisu xarfu cilatin xarfu cille uu yahay wa xuruufulcilati xuruufulcilluhu alalifu waa alif ficil alif ku buka sida yardaa walwaawu waawow sida yadcuu walyaau waa ya sida yatii marka la jasminayo saddexda xarfu cilaynu jari haddaba naxwo walam yakhsha aan ka baqin ila allaaha ilaahay mooye cid kale aan ka baqin ereyga wax jasminayaa waa lam kan la jasminayaana waa yakhsha calaamatuljasmuhuna waa xadfu xarfulcila wahiya alif waman yadcu ka caabuda maca allaahi alle miciisa ka caabuda ereyga wax jasminayaa waa man ka la jasminayaana waa yadcu calaamatu ljasmuhuna waa xadfu xarfulcila wahiya alwaaw wadamatu qablaha daalatun calayha waman yahdi llaahu alle kuu hanuuniyo ka wax jasminayaa waa man ka la jasminayaana waa yahdi calaamaة اljasmi waa xadfu xarfulcila wahiya lyaa wاlkasraةu qablaha daalaة calayha wa fi lafcaali ficiladii dhexdooda ayuu ahaan allatii ficilada oo rafcuhaa rafcintoodu bihubuuti nuuni nuun sugan uu ku sugnaaday ficiladii nuunka sugan lagu rafcin jiray waa afcaalulkhamsaha eh marka la jasminayo xadfu nuun baad ku jasmini nuunkii unbaad ka jari wain tasbiruu haddaad adkaysatiin watattaquu allana aad ka baqdiin waxaynu doonaynaa wain tasbiruu ereyga ha in tatuubaa haddaad towbo keentiin in tatuubaa ereyga wax jasminayaa waa in kala jasminayaana waa tatuubaa calaamatuljasmuhuna waa xadfu nuun ila in tatuubaani buu ahaaye wain tasbiruad adkaysatiin watattaquu allana aad ka baqdiin ereyga wax jasminayaa waa ka la jasminayaana waa tasbiruu calaamatuljasmihu waa xadfu nuun ilan tasbiruuna buu ahaaye tattaquu waa ku cadfantaho waa majzuum waxaa lagu jasminayaana waa xadfu nuun walaa takhaafi ha baqin ereyga wax jasminayaa waa laa annaahiya ficilka la jasminayaana waa takhaafi calaamatuljasmuhuna waa xadfu nuun ilan ficilku waa afcaaluulkhamse oo takhaafiina buu ahaan jiraye in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta barta ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam